acuudu billahi samiic alcaliim min ashaytaan alrajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacnaa bimaa callamtana wazidnaa cilman watuqan yaa kariimu yaa latiif allahuma salli wasalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan kusoo jirnay kitaabkeena safiinatu salaati eh, waxaan ku jirnay eh, darsigii saddexaad baan shalay soo dhignay maanta insha allah waxaan bilaabaynaa darsigii afaraad haddwaa la eedmo darsigan iyo mid kalaa noo haraya saan rajeynaya insha allahu tacaala kitaabka waa dhamaynayna haddii alla nafta nagu simo waaya subxaa waaya bismiillah waaya waa darsigeena afraad waxaan ka bilaabaynaa wa amaa arkaanu salaati fa tiscata cashara soo maa waaya waxaan kasoo waxaan ka soo baxnay wixii loo yaqaanay shuruud salaati qaybteedii shardigii koowaad iyo shardigii labaad waxaan kaloo soo dhiganay wixii loo yaqaanay furuudul qusli waxaan kaloo soo dhiganay furuudul wuduu waaya shuruuddii salaada waxaa kaloo kasoo dhiganay shardigeedii saddexaad oo ahaa dukhuulul waqti miyaysan ahayn waxaan soo dhiganay shardigii ahaa asatru in layn waxaan soo dhiganay shardigii ahaa istiqbaalu istiqbaalulqiblati bisadri waxaa kaloo soo dhiganay darsi shardigii ahaa qofku inuu musliyaa tukanaya waxaa kaloo aan soo dhiganay qofta dumarka ah inay nadiif ka tahay xayd iyo nifaas waxaa kaloo soo dhiganay ictiqaadka uu salaada ka aaminsan yahay suu noqonayo saasoo ma ahayn waayahay wa amaa arkaanu salaati fa tiscata cashara waa sagaal iyo toban salaada markii aad galayso ama aad gasho oo aad xiranayso arkaanta kuu bilaabanaysa waa sagaaliyo toban ragni sagaaliyo tobanka ragni haddaadan ilaalin salaadaada waxbay kama jiraan alawalkan koowaad anniyatu niyadii weeye salaada in la niyeysto bilqalbi ayadoo lagu qabsanayo qalbiga laga niyeysanayo see loo niyeysanaya waatan tan fa yuxdiru wuxuu kusoo xaadirinayaa wuxuu gelinayaa fii qalbihi qalbigiisa wuxuu gashanayaa ficlo salaati salaadii samaynteedii buu gashanaya inuu salaad tukanayo ayuu qalbiga gashanayaa kow wa yucabiru canhaa wuxuuna ku cabirayaa intaas biusallii buu ku cabirayaa yacni markii qalbiga wuxuu gashanayaa haddii carabi ahaan loo rogo yah usallii waa inay tahay weeye usallii macnaa muxuu yahay waan tukanayaa intaas waa inuu qalbiga gashtaa kow wayuxdiru fiihi wuxuu kusoo xaadirinayaa qalbigii haddana fardiyatahaa salaada uu tukanayo inay farad taho waajib tahay waa shaqo labaad wa yucabiru canhaa wuxuuna ku cabirayaa oo ay ka dhigan tahay sidii inuu yidhi hee bifardi ama farda yacni markii soomaali carab ahaan loo rogo ereyga farda soo macnaha waajib shay ah inuu soomaa macnaheedu macnahaas ayuu qalbiga gashanaya laba arrimood buu qalbi soo soo gashada qalbiga kow ficilkii salaada inuu tukanayo salaad inuu tukanayo salaadaasuna ay tahay salaad waajib ah waa labo wa yuxdiru wuxuu ku xaadirinayaa fiihi qalbigii haddana tacyiinahaa inuu qeexo salaadii oo salaad heblaaye la yidhaahdo wa yucabiru canhaa wuxuuna ku muujinayaa arrinkaa biduhuri inuu dhaho duhur baan tukanayaa yaah aw ilcasri ama casr baa tukanayaa aw ilmaqribi eh, baan tukanayaa aw ilcishaai baan tukanayaa aw isubxi ama waa tukanaya taas ay salaadii gaarkaheedu tukanayay buu qalbiga gashanayaa kow salaad inuu tukanayo salaadaasoo waajib ah salaadaasoo magaceeda la yidhaahdo duhur soo saddex masalo ma ah saddexdaasuu qalbigeenu ku qabsada ayaa la rabaa weeyaan fa idaa xadarad hadday ku soo dhammaato haadihi halaathatu saddexdaas eray saddexdaas ma garanaysaa shay hadday ku dhammaadaan oo laga wada helo fii qalbihi qalbigiisa markii laga wada helo qaala marka wuxuu dhahayaa allaahu akbar salaadii buu xiranayaa marka warkaa ma ku dhacay xaggaa muxuu diidayaa shiikhu qof iska maahsan inuu salaad iska galo isagoo ordaya allahu akbar inuu iska dhaho la la la niyad baa la iska rabaa niyadduna waxaa la rabaa inay saddexdaas koobnaato hayra kaafilin canhaa asagoo aan mooganayn oo aan mahsanayn wayasiidu intaa wuxuu ku darayaa haddana saddexdaa markuu ma garanaysaa soo niyeysto saddexdaas waa laga wada siman yahay ma'muuman buu ku darayaa anoo la tujinayo inuu niyadda gashto in kaana waa hadduu ku sugan yahay jamaacatan hee fii jamaacatan hadduu jamaaca la tukanayo saddexdii markuu qofku qalbiga soo gashto inuu salaad tukanayo salaadaasuna kiitii waajibka ay tahay magaceedana duhur la yidhaahdaa tusaalahaan intaa markuu gashto qofkii laba midkood waayo soo maa imaa inuu jamaaca la tukanaya inuu keligiis tukanaya soo maa hadduu jamaaca la tukanayo wuxuu ku darayaa anoo ma'muum la ii yahay buu qalbiga gashanaya warkaama ku dhacay yaa anoo jamaaca la tukanaya saddexaas afarta arrimood marka halkaas afar waxay soo kordhaysaa markuu jamaaca la tukanayo saddexda kalena markasta qofka waa laga rabaa markuu salaad waajiba tukanayo athaani taas waa niyaddii niyadda inta ka koobnaatay salaad mal inaad tukataa la rabaa shiikow lama rabo salaad ma garanaysaa caada iyo dhaqan inaad tukatid athaani tan labaad takbiiratu lixraami takbiirtii lagu xirinaya salaada ayaduna waa rukni labaad wahiya allaahu akbar weeyaan allaahu akbar baa ku xidhanaysaa salaada athaaliu rugniga saddexaad qiraa'at lfaatixati faatixa inaa akhrido weeye fi lqiyaami istaagana ku akhrido faatixada fadhina laguma akhriyo magaranaysaa rukuucna laguma akhriyo xaggee lagu akhrinayaa fi lqiyaami adoo taagan dhexdeeda ina akhrido faatixadii waaye taasna waa rugniga hee saddexaad weeyaan araabicu rugniga afaraadi alqiyaamu qofku inuu istaago wey oo istaag ku tukado in qadara hadduu awoodo arrinkaas walow bixablin xarig baha cuskada hadduu rabee muxuu cuskanayaa xarig baha cuskada hadduu rabee aw muciinan ama mid kaalmeeya hala socda hadduu rabee fii salaati lfardi salaadii waajibka ahayd ah, salaaddii waajibka in istaag lagu tukada waajiba rugni weeye haddaa adoosa awooda inaad istaag ku tukato aad fadhi isaga tugto salaada duur ma kuu jirto salaadaas kuma jirto warkama ku dhacay haya maxaa ka maqan tiir baa ka maqan tiir baa ka maqan marka xadhigan iyo qofkan kaalmeenayaahi waa haddiuusan dhib kala kulmayn laakiinse isteeg hadduu dhib kala kulmayo dee ilaahay subxana wa laa yukalif allahu nafsan ilaa wascahaa hafadhi baa laysaga ogolaanaya laakiinse waxaa ka wadaa hadda shiiho haddii macataa awooddiisii wax dhiba xadhigan uu cuskanayo yah iyo qofkan kaalmeenaya uu kaalmaysanaya haddaysan uusan dhibkii weli uusan sii jirayn oo aduu xarigas ka cudsada mushkila aysan ku hayn laakiinse haddii xarigas ka cudsan mushkila kusii hayso istaagu awoodi kari waaye ayada masalada meesha ku jidha maaha marka inqadara waa markaas jirta inqadara hadduu awoodo baa meesha ku jirta warkaabaa ku dhacay soomaa awood hadduu haysto wey alkhaamisu shardiga shanaadi alrukuucu qofkii waa inuu rukuuco see buu rukuucayaa waa tan bian yanxaniya waa inuu foorarsadaa min ghayri irkhaa'i rukbatayhi labadiisi loo asagoo aan dabcin labadiisi loo asagoo aan eh, damcin dabcin soo garamaysaan waa inuu yani labada lagoo taago wey xataa tanaala ilaa ay gaaraan raaxataahu labadiisii calaacalood rukbatayhi labadiisi low ay gaaraan warkaa ma ku dhacay yaah haa ah. yacni maxaa laga wadaa qofku markuu rukuucayo lugaha inuu soo dabciyo saa isaga rukuuc lama rabo waa in lugaha taagaa tusaale ahaan sheekh haye tusaale mana siinaysaa bal isku day yacni lugaha lasoo laabaya baa la rabaa inaad fahamtaan isku day isku day iga dulshiya baalkan waaya yani qofka waxaa laga rabaa lugihiisa markuu inagaramay qofku markuu sidaas u istaago saas suuqada diidaya waa sida inaad tidhaahday sidaas lugihii maxaa ku samaysa waa dabcise afan somaan muxuu ku leeyahay shiikhu lugaha dabcin lugaha toosi saa u toosi lugaha warkama ku dhacay lugaha sida habar biyo cabis hahee <laughs> ilaah hawooyinka khayrsi waaye saa marka samey buu kuli sheekhu raxima allahu tacaala yacani lugaha hasoo ha soo dabcin ee lugaha toosi waaya xataa tanaala ilaa ay gaadho markaa lugihii buu magaranaysaa toosinayaa ilaa uu awood u yeesho labadiisii calaacalood inay gaaraan raaxataahu labadiisa calaacalood inay gaaraan hee rukbatayhi labadiisi low inay gaaraan warkaabaa ku dhacay soomaa halkaas waa xaalada waa meesha ugu hooseysa oo layska rabo waa meesha inta ugu yar weeyaan waa inta hee ugu yar asaadisu shardiga eh, rukniga lixaadi waxa wey inuu ku xasilo fiihi rukuucda inuu ku xasilo inuu rukuucda ku xasilaa see buu ku xasilayaa waatan bian tanfasila inay kala soocanto ka soocanto xarakatu hawiyihi dhaqaaqii uu ku soo foorarsaday waa inuu ka soocmaa can xarakati rafcihi dhaqaaqa uu ku istaagayo waa inuu kala socan yihiin waa in la helaa wakti yaroo u dhexeeya labadaas socod warkabaa kudhaay soomaa markaa soo rukuucday iyo markaa kacaysa waa laba dhaqaaq soo waa in la helaa labada dhaqaaq wakti u u dhexeeya dumaaniinad macnaheedu waa sidaas waaya bian tanfasila inay ka soconaato xarakatu hawiyihi foorars hawi waxa soo hoobashadiisii foorarsigiisa dhaqaaqii uu soo sameeyey waa inuu ka soocaa can xarakati rafcihi dhaqaaqii istaagiisa uu ku laaban lahaa waa inuu kala soocaa wa taskuna waana inay xasishaa oo ay istaagtahay oo shaqada joojisaa acdaa'uhu xubnihiisa kullaha dhammaanteed wa taskuna waa inay xasishaa oo shaqadii joojisaa acdaa'uhu xubnihiisa kullaha dhammaanteed markuu saa usoo rukuuco meel damboo dhaqaaqas inaan la helin weeye markiiba ka boodo rukuucdaasi rukuuc dhamaystiran maaha asaabicu rugniga toddobaade alictidaalu waa inuu ka soo tooso rukuucdii oo ku soo laabta seeba ku imaanaysaa bi an yantasiba inuu istaago dheh bian yantasiba inuu istoosiyo iska dheh qaa'iman isagoo taagan laf walba meesheeda waa inay ku laabataa meesha ay ka timi hore hee waa ina mid walba ku laabato wey bian an yantasiba waa inuu toosnaado qaa'iman xaalu yahay mid mid taagan ashardu athaaminu waxa arugnu thaaminu waxaa weeye atumaniinatu inuu ku xasilo fiihi istaaggii uu rukuucda ka soo istaagay hee waa inuu ku xasilaa kamaa dakarnaa xasilidii aan kusoo xusnay oo kale fi rukuuci rukuucda oo see istaaga loogu xasilaya markaa rukuucda kasoo dhaqaaqday soo saqamaada soo qaban waa istaagtay foorarsigii iyo hoobashadii salaada eh, sujuuda u hoobanaysa hore ha hegelin hoobashadii sujuudda iyo tii rukuucda uga soo kacday labadaa waa inay jiraan xoogaha waqtiga u dhexeeya ku istaagtid warkama ku dhacay istaaggaasa waxaa loo yaqaanaa ictidaal dumaaniinada xasilada la sheegayna waa taas weyn ataasicu waxa weeye rugniga sagaalaade asujuudu lawalu sujuudii koobaad ha sujuudii koobaad see buu sujuudayaa qof waa tan bian yadaca inuu dhigo jabhatahu jabhadiisa hore waa inuu dhigaa makshuufatan ayadoo feedan jabha waa halkaa intaas sanka iyo magaranaysaa wejiga isku beegan jabha la yidhaahdaa waa inuu dhigaa makshuufatan ayadoo faydan ha waa inay faydan tahay haddaa inta cimaamad kusoo xiratid ilaaya indhaha kadibna aa ku sujuudid shiikhow sujuudaas kuuma jidho ku dhacay maxaa yeelay maxaa ku sujuuday cimaamadaadii xaggaa kuu marisay baa ku sujuuday cimaamadaaa ku sujuudayna adiga kula socotay marka waxaa lagaa rabaa shay kaa fuqsan oo banaanka kaa yaal inaad ku sujuudid markaa ma ku dhacay wajigaagaas asagoo bannaan baa ku sujuudaysaa dhulka asagoo bannaan baa meeshii aa ku sujuud lahayd la aadaysaa haddaa koofiyad ku beegta iyo haddaan cimaamad ku beegta iyo hadduu xijaabka meelaha kuu maraya iyo hawsheed waa adagta waaya bi an yadaca waa inuu dhigaa jabhatahu jabhadiisa makshuufatan ayadoo feedan calaa musallaahu meeshuu ku tukanaya waa inuu dhigaa meeshuu ku tukanaya hee oo sujuudda ugu talagalay waa inuu saaraa mutaxaamilan asagoo isu qaadaya asagoo xoogaa culaysa saaraya madaxii madax dhulka inuu ka xajista lama rabo asagoo he isku qaadaya mutaxaamil waxaa weye isku qaadaya yacni asagoo xoogaa culays a wejigii saaraya haye calayhaa eh, meeshuu ku sujuudayey qaliilan xoogaa yar asagoo culays saaraya wey oo meeshaa ku sujuudaysa hadday suuf ahaan lahayd riixidda aa wejiga madaxa xooga soo saarisa waa inay meeshu riixmi ka dhaa warka waa ku dhacay soomaa marka wuxuu diidayaa shiiku inaa wejiga ka ilaashto cataabsiisa keliya buu diidaya wuxuu leeyahay wejigaaga meesha si fiican u saaroo xoogaa heede hee xoogaa ku qaad xoogaa ku ciriiri meesha oo xoogaa ku riix warkaamaa ku dhacay wakaa mutaxaamilan asagoo ku qaadaya calayha meeshuu ku tukanaya wejigiisa asagoo xoog u saaraya qaliilan calaa hayri mutaxarikinna ku sujuudaya shay aan la dhaqdhaqaaqaynin asaga calaa hayri mutaxarikin shay aan la dhaqdhaqaaqayninna ku sujuudaya muxuu diidayaa cimaamaddii garabka ku saarnayd markaad sujuudiso xoogaa dhulka imaan mayaan xoogahaaga ayadoo garabka ku saarantay intii kale inaad ku sujuudda buu diidaya maxay maxay samaynaysaa mutaxarika weeye adeeg kula dhaq dhaqaaqaysaa gabadhii baa lamid xijaabkeediiba iska hormarisay eegu qabtay dee xoogaagii dhulka ka hormaray dee xoogaa sii fisatay oo ku sujuudda hadha marka kacda xijaabkii meeye way la kacda soo kaasoo kale waxa la dhahaa mutaxarik maxaa la dhahaa mutaxarik lama ogolo in lagu sujuudo shay aan kula dhaqdhaqaaqayn oo kaa soocan yaa yaa shay kaasoo soocan baa ku sujuudaysa ama cimaamadaada meesha dhigo aadan garabka ku saarnayn dhigo cimaamada haddaa rabtid ama meeshas muxuu ahaa rooga yaal ku sujuud laakiinse mara qaybteedan adigu aad sidatid oo aad markaa kacdi kula dhaqaaqaysaa markaa sujuudidna meesheed markaa timaado aad ku sujuudaysa taa lama ogola warkaa waa dhinacay soomaa marka wuxuu ku leeyahay calaa kayri mutaxarikin taasoo aan kula dhaqdhaqaaqaynin raafican asagoo kor u qaadaya cajiisatahu intiisa dambe isagoo korka saramarinaya intii hore iyo wamaa xawlahaa wixii ku hareereysanaa calaa mankibayhi ka saramarinaya labadiisi garab garbihiisu markuu sujuudo hoos bay aadayaan intiisi dambe sintiisi intii dambe waa in marka waxaa laga rabaa ayadan inay hee kor aadaan oo aysan garbihii la sinayn haddaa garbihii la sinta qof hurdaa tahayba qof hurdana nink qofkaasi ma sujuudin warkaabaa ku dhacay soo maa madaxaaga iyo sintaada hadday sinmaan ba kuma jirdidba wax kalaa ku jidhaa garamayna wuxuu yahay waa in marka sintaadii intaa dambe waa inay ka saraysaa labadaadii garab calaa mankibayhi labadiisa garab waa inuu ka sara mariyo weyn iyo wayadayhi labadiisa gacmoodiyo wa ra'sihi madaxiisaba intaas waa garab maxaa kaloo laga rabaa qofkii wa bi an yadaca inuu dhigo jus-an qayb oo min kulli rugbatayhi labadiisa low mid kasta oo ka mid ah kulli inuu wada dhigaa kasa buu ku yidhi labadiisi low qayb ka mida ah mid kasta hadduu dhigo koow iyo wa min baatini kulli kafin kaf walba calaacal walba qayb ka mida ah inuu dhiga ayaa waajiba inuu wada saaro dhulka waa way fiican tahay maxaa waajibayse calaacalahaas hee mid kasta qayb ka mida ah inuu dhulkii saaro labadii low mid kastoo qayb ka mida inuu dhulkii saara ayaa waajib ah waa in dhulkii qeyb laga helaa inay saaran yihiin waayahay wa min kulli kafin wa min baatini asaabici kulli rijlin lug walba farahee lahayd faraha meeshooda cad baa laga hadlayaa qayb ka mida ah waa inay dhulkii hee ayaguna yaalaan warkaama ku dhacay marka waa toddoba meelood wejigaasi waa inuu magaranaysaa uu saaran yahay asagoo faydan labada calaacaloodna qayb ka mida baa ugu yaraan waa inta waajibkaaya ah, qayb ka mida waa in laga helaa dhulkii markaa sujuudsan tahay labadaada low qayb ka mida waa in laga helaa dhulkii markaa sujuudsan tahay farahaaga hore ee magaranaysaa lugahana qayb ka mida waa in laga helaa hee dhulka walba waa in qayb ka mida laga helaa dhulka ayagoo saaran markaa sujuudsan tahay weeye haddii kale sujuuddaada khatar bay ku suganta alcaashiru shardiga tobanaad rukniga tobanaadi waa adumaaniinatu in lagu xasilo fiihi sujuudii in lagu xasilo kamaa dakarnaa sidii aan xasilidii aan kusoo sheegno oo kaleeto fi rukuuci oo xasilidii aan rukuuci kusoo sheegna maxay ahayd in labada dhaqdhaqaaq loo dhexeeyo sooma ahayn tanna dhaqaaqii hoobashada ah sujuudda ku timaaday iyo kii fadhiga a uga kici lahayd waa in hee dhexdooda xasilaad jirtaa oo lafuhu istaagaan dhaqaaqa joojiyaan warama ku dhacay alxaadiya cashara kan koobiyo tobanaadi aljuluusu waa in la fadhiisto bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda waa in la fadhiistaa waaya bian yantasiba waa inuu soo tooso jaalisan asagoo fadhiya xaaluya mid fadhiya waa inuu fadhiga usoo toosaa yaah yacni meesha dhabarkii fooraray oo sujuudda ku jiray waa inuu soo toosiyaa ilaa uu ka soo fadhiisto la yidhahdo hebel waa fadhiyaa warkama ku dhacay hebel hee waa fadhiyaa ilaa laga yidhaahdo athaaniya cashara rugniga labiyo tobanaad atumaniinatu fiihi in lagu xasilo weey kamaa dakarna saan kusoo xusnay fi rukuuci xasilaadii rukuucdoo kale oo ah labada dhaqaaq inay udhexeeyaan xasilaad inaa u dhexayso wey athalitha cashara shardiga ragniga rugniga saddexiy tobanaad assujuudu thaanii waa tii labaade sujuudi labaad mithlu sujuudi bay la mid tahay tani sujuudii bay la mid tahay al awali ee koowaad bay la mid tahay maxayna kala mid tahay fii maa mara intii xukun ee u soo marnay oo kale ayay wadataa wey araabic cashara rugniga afariyo tobanaad in lagu xasilo weeye fiihi sujuuda labaad kamaa dakarnaa saanu kusoo xusnay fi rukuuci aan kusoo xusnay alkhaamisa cashara rugniga shan iyo tobanaadi aljuluusul akhiiru fadhiga ugu dambeeya salaada weeye waa fadhiga ugu dambeeya salaada muntasiban asagoo fadhigii usoo toosay muntasib waxa wey asagoo soo toosiya dhabarkiisiioo fadhigii usoo fadhiistay marka fadhiga laftigiisaa rugniga waa fahamta soo maan atixiyaadka ugu dambeeya salaada inaad usoo fadhiisato fadhigaasa muxuu yahay rukni asagaa rukniya weeyaan asaadisa cashara shard rukniga lix iyo tobanaadi qiraa'atu tashahudi atixiyaadkii in lagu dhex akhriyo weeye fiihi fadhigaa dhexdiisi fadhiga ugu dambeeya dhexdiisa in atixiyaadka lagu dhex akhriya weeye weeyaan asaabica cashara rukniga toddobiyo tobanaad alsalaatu cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga in lagu salliyo weeye bacda tashahudi atixiyaadkii gadaashiisii filqucuudi fadhigii dhexdiisa in lagu salliya nebiga marka atixiyaadkii ugu dambeeyey aad dhamayso yaah ashhadu anna muxammedan cabduhu hee wa rasuuluhu markaad tidhaahdo inaad nebiga ku sallido ayaa rugnigii hee toddobiyo tobanaad ah wa aqaluha ah nebiga salligiisa waxaa ugu yar inaad tidhaahdo allaahumma salli calaa muxammadin intaa haddaad taxiyaadka ka dabageyso nebiga waa ku salliday runigaas waa kaa guday runigaas hee wuu kaa gudanya waa intii ugu yarayd waa intii hee ugu yareed wey athaamina cashara ruuniga siddeed tobanaadi assalaamu waa in la salaamo naqsado bacdaha salligii nebiga iisheeg salligii nebiga gadaashiisa markii aan nebiga ku sallido allaahuma salli calaa muxammedin aad tidhaahdo in la salaamo naqsado weeye filqucuudi adoo fadhiya adoo istaagsan salaamo naqsan filqucuudi hee adoo fadhiyanaa salaamo naqsad weeyaan wa aqaluhu salaanta waxaa ugu yar salaadda lagaga baxayo assalaamu calaykum inaad tidhahdid waa ugu yar tahay warka maqa maxaana ugu badan waraxmatullaah inaad ku dirtid assalaamu calaykum waraxmatullah intaasaa ugu badan warkaama ku dhacay assalaamu calaykum waa inta waajibkaa weeyaan shiikhu hadda wuxuu noo tirinayaa maxaa waajib maxaa rukniya buu ka hadlayaa arkaantaas faraha badani hadhow waxaa lagu guriga markii la dhiso oo bulkeetiga la taago shubka la saaro saama lagu degaa maxaa ka dhiman in la tashadeeyo in la nuuradeeyo in la ranjiyeeyo in muteeka la dhigo qurxintiis baa ka dhiman soo maan arkaanta hadda salaadii qalfoofteedii baan istaajinay maxaa ka dhiman in lagu guro sunnooyinkeedii abcaad waxa la yidhaahdo eh, ducooyinkii la akrinayay waxa in lagu guro baa ka dhiman ayadana insha alla utegi doonaa ataasica cashara runiga sagaaliyo tobanaadi adtartiibu waa in loo kala hormariyo yaa adtartiibu waa in la kala hormariyaa arkaanta waa inaan la kala horaysiinoo laynka si ahaayeen hee loo kala horeysiiya loo kala hormariya bian yatiya qofku waa inuu la yimaado marka suu kaa xiraya keliya hadda bian yaatiya qofku inuu la yimaado biniyati niyadii horta inuu la yimaado maca takbiiri ayadoo takbiirtu la socoto markuu dhahayo allaahu akbar sagoo takbiirta wadaa waa in niyadiina hee in salaadani tii waajibka ahayd oo magaceeda la dhihi jiray casarka ah oo aan anoo ma'muuma lee tujinayo intaasoo niyada ku haysta waa inuu allahu akbar yidhaahdaa kadibna uma alfaatixata buu ku xijinayaa goormuu ku dhex akhrinaya faatixada fil qiyaami isagoo taagan buu akhrinayaa uma rukuuca buu ku xijinayaa maca tumaaniinatihi asagoo ku xasilaya rukuucdii uma alictidaala rukuucdii buu ka kacayaa maca tumaaniinatin istaagi asagoo ku xasilaya uma sujuudahu alawala buu u hoobanaya maca tumaaniinati asagoo ku xasilaya sujuuddii koowaad uma juluusi buu usoo fadhiisanaya bacdahu sujuudda ka dambeeyey maca tumaaniinatihi asagoo hee ku xasilaya uma sujuudi thaanii kadibna tii labaad buu u laabanhayaa maca tumaaniinatihi asagoo hee ku xasilaya fa haadaa kaasi tartiibu awali ragcatin ragcadda ugu horaysa yaa kala horumarinteedii weeye warkama ku dhacay ragcaddaadii koowaad saa u kala horumarsan lahayd wey uma kadibna ya'tii bibaaqi ragcaati miluhaa uma kadibna ya'tii waa ku imaanaysaa bibaaqi ragcaati ragcaadka inta hadhayna miluhaa taasoo kale hee ayay ku imaanaysaa weeyaan ama ku imaanaysa waaya su-aal baa marka imaanaysa arkaanta usuusha maxaa ka mid ah niyaddii sooma ahayn iyo takbiiratul ixraamkii ayaga ragcad walba ma rabaa kaasuu ka hadlayaa mxu muxuu ku yidhaahde ragcadaha ka dambeeyay tan kuwaad oo dhan arkaantaasa kuwada hee imaanaysa sumuusan ku dhihin kay takbiirtan lagu xihanaya ma la soo celinaya ayadana ilan shard xaggaasa soo gelaysaay sheikhu wuxuu yii ilaa laakiinse ilaa laakiinse annahu wariya shaaniye laa ya'tii fiihaa ragcadaha dambe kuma imaanayo lagu soo darimayo biniyati niyadii waajibka lagu soo darimayo oo marlaada inaa niyeystay salaadan inay duhurtaa kidaa ragcadda labaad lagaa marabo maxaa yeele kuusoo xirantay maxaa hee way kuusoo xirantay maxaa kaloo lagaa rabin wa takbiirat iyo takbiirtii ixraamka la lagaama rabo maxaa marka haa ka bilaabanaya takbiiraat lintiqaal takbiirtii salaadaha laysugu guurguurayey ragcadaha takbiiratixraam baa la dhahaa laba takbiirood baa salaada ku jira takbiirat lixraam iyo takbiiraat lintiqaal takbiirtii lagu xiranaya salaada iyo takbiiraday takbiir takbiirtii kale oo faraha badnayd oo hee salaadaha laysugu guuraya allahu akbar soo laysuma soco salaadaha intiqaal baliya taas marka waa sunna iyadu arki doonaa ilaa laakiinse buu yiri sheikhu raxima tacaala laa ya'ti ku imaanmaysa buu yiri fiiha dhexdeeda ragcadaha dambe biniyati laa ya'ti kula imaanmayo qofku fiiha ragcadaha dhexe biniyati iyo wa takbiirata ixraam kula imaanmayo wey fa idaa tamat rakcaatun fa idaa tamad hadday dhammaato rakacaatu fardihi salaadiisii waajibka ahayd ragcadaheedii markay dhammaadaan jalasa wuu fadhiisanayaa aljuluusa al muxuu fadhiisanayaa fadhigii ugu dambeeyey oo asna ahaa muxuu ahaa rugniga asoo rugni ma ahayn rugniga ahaa buu fadhiisanayaa uma kadibna qara'a wuxuu akrinayaa atashahuda fiihi ataxiyaadkii buu ku dhex akhrinayaa uma kadibna hee sallaa wuxuu ku salinahayaa cala nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala muxuu dhahaya markuu nabigu ku salinayo allaahuma salli calaa muxammadin uma kadibna qaala wuxuu dhahayaa assalaamu calaykum waraxmat ullah tan daba marka waa sunne tii waajibkeed waa tan warkaaba ku dhacay soomaa waaya halkaa sheikhu muxuu ku baxay markaa arkaantii suguud kuugu sheega muuse ku kala gurin wuxuu kuu sheegay arkaan oo dhan sagaaliyo tobanka kitaabta qaarkood lixiyo toban saddex toban lasaga arki karaa maxaa yeelay sagaaliyo tobanka waa la isku markaasa marna saddex toban marna lixi toban bay tegeysaa waa fahamtiin soomaan marka yaan lagu wareerin haddii kitaabta kale lagu arko tiradan tira ka duwan arkaantooda lagu sheegayo maxaa yeelay tii baa laisku celceliyey keliya markaasaa meeshii laba la tirin laahaa xab soo qadqaadaya waayahay hadda sheikhu wuxuu kuu gelayaa arkaantii salaada hadda sheikhu muxuu kuu gelayaa maxaa ku dhacay wax waaya hadda sheikhu wuxuu kuu gelayaa raximah tacaala arkaantii sagaal iyo tobanka ahayd buu kala gurayaa uu ablaablaynayaa si qofka u fududaato inuu xifdiyo marka waa kudhacay soomaahan waa tan waa arkaanu salaati salaada arkatiirarkeedu alaaatu aqsaamin saddex qeybood waay mixii sagaal tobankaad maxaa laga dhigay saddex madax baa laga dhigay alawalu qaybta koowaade arkaantu qalbiyun baa la dhahaa qalbiyun waa arkaan qalbiga laga qabanayo xagee laga qabanaya shaqadooda qalbigaa laga qabanaya waa kuwe markaa wa huwa niyatu faqad waa niyada keliya niyada xagee ka dhacdaa niyadoo qalbiga ka dhacdaa weeyaan wa sharduhaa shardiga niyada qalbiga markii la gashanayo waxaa shardi u ah an takuuna inay la socoto maca takbiirati alixraami xirashadii salaada xidhanaysay hee waa inaad niyadu la socotaa weeye markaad takbiirta xidhanaysid waa inaad niyadu ka haysataa duhur salaad waajiba ah oo duhura ah oo lay inaad tukanayo warkaamaa ku dhacay intaabaa niyadu ku haystaabu kuy markaa xidhanaysa wa an takuuna niyaduna waa inay dhacdaa niyadu fil qiyaami markaa taagan tahay waa qofkii awoodada ilan rugnigu waa haystaagu qofkii awood soomahayn niyaduna waa adoo taagan waa inaa hee xirataa haahe dadka qaar muxuu saa u leeya dadka qaar waxaa arkaysaa ayagoo ordaya imaamkiiyo rukuucsan maxay samaynayaa allahu akbar allahu akbar wuu sii socdaaba niyaddii hayee dhacda foorarsi bay dhex dhacday salaad hamaba xirnaba khatar buu ku sugan yahay maxay salaad adoo taagan baa la rabaa taagnida alla kuwa abuuray haddii taagnada sidaa tahay masale gaara haddii alla saa kuwa abuuray adoo saa u taagan waa inaa xirataa kadib hee rukuu caadaa warkama ku dhacay khatar wey salaadahan taas waa qaybtaa athaani qaybtada alqawliyatu arkaan cod a ah cod oo ma garanaysaa hadal ah wahiya kamsatun waa shan xabo waa arkaan hee afka laga dhahayo waa shan xaba iyaduna kow takbiiratu lixraami xirashadii salaada wey awalo salaati la xirinayey wa qiraa'atu lfaatixati fii kulli rakcatin la akhrinayay wa qiraa'atu tashahud ataxiyaadkii ugu dambeeyey wasalaatu cala nabiy asalaatu cala nabi sal slam iyo wasalaamu calayhi wasalaamu wasalaamu wasalaam calayhi ma ku jidha iyo wasalaamu dhe wasalaamu bes wasalaamu iyo salaamo aakhira salaati la salaamo naqsanaya warkaama ku dhacay intaasna waa arkaanta qowliga ah ee salaada ku jira waaya alaaatuhaa saddexdan alaaatuhaa saddexdan ugu dambeeya waa atixiyaadka iyo nabiga in lagu saliyo in la salaamo naqsado saddexdaasi filqacdati alakhiirati maxay ku jiraan fadhiga ugu dambeeya fi filqacdati fadhiga alakhiirati ee ugu dambeeya ayay ku jiraan weeye warkaama ku dhacay haahey wa shardu haadihi alkhamsa shantan qowl oo arkaanta ah yaah ee afka laga dhahayo shuruudoodu waxaa weeye an yusmaca inuu maqashiiyo qofku nafsahu naftiisa maqashiiyo allahu akbar waa inaa ismaqashiisa adigu allahu akbar ma jidho haa salaadu kugu ansax mayso qur-aan ka akrinaya ma jidho waa inaa laismaqashiiyaa allahu akbar kaasa maaha inaa qeelisid haa qasab maaha inaa faatixada kor u qaadid laakiinse maxaa la rabaa inaa adugu ismaqashiisin an yusmaca waa inuu maqashiyaa nafsahu naftiisa inuu maqashiyo weeye idaa lam yakun asama hadduusan dhagala'ayn weeyaane walaa maanicin walaa maanica riixin walaa maanica riixin dabeel diidana aysan jirin wala guux diidana uusan jirin iyo wanaxwe wixii la mid ah haddii wax diidaya inuu codkii asagu ismaqashiiyo aysan jirin waa inuu codka kor u qaadaa inuu asagu iska ma qashiin karayo maxaa diidi kara markaa qofka inuu dhegeleeyahayba amase hee meesha uu ku tukanaya inuu guux ka yeelayo warama ku dhacay in la guuxayo ah, markaasoo kale maxaa la samaynayaa markaa wa ilaa haddii meeshii guux ka jiro rafaca kor buu u qaadayaa bixayu meel buu kor u qaadayaa lowsaala hadduu suuri lahaa asamamu dhegala iyo walmaanicu wixii guuxa ahaa yaa la samaca uu maqli lahaa eeg meel guuxmeel la guuxayaa joogtaa sooma meel la guuxayo iyo meel aamus oo sharqan la'aan ah labadaas meelood isu si miya waxu maqalsa adugu yaah mid kasta maxaa soo gaarsiinaysaa mid kasta tan baa siinaysaa wax ku maqli karta sooma haddii meeshu sharqan la-aan tahay allaahu akbar wa filan soomaa haddii meeshu sharqan leedahayna waa inaad ku dadaashaa naftaa inaad ismaqashaysid marka maxay sababaysaa in xoogaa yarhee lagu dara dee loorka la dheereeyo soo maa maxaa gaarsiinaysaa meel qofkaas hadduu eebo kuu roonaado ii sheeg qofkii dhagahala ah iyo qofkii meesha guuxa ah ku tukanayay codkoodii xoogaa bay ku darayaan ayagoo la mid dhigaya sidii inay sidii ayagoo soo gaarsiinaya xaddi ah sidii inay meel cidlaa joogaan si wax u maqli lahaayeen oo kale way soo gaarsiinayaan xadaa weeyaan waaya wa an laa yanqusa waa inuusan dhimin shay-an wax oo min tashdiidaadihaa faatixadii iyo takbiirtii tashdiidaadkeeda ka mid ah waa inuusan dhimin shadkii waa inuusan waxaa ka dhimin alxamdu lilaahi rabbilbadu way shadeen tahay alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin waa inuusan dhihin waa inuu adkeeyaa maxay hadduu shad ka tago waxay ka dhigan tahay xaraf buu ka tegay haddii xaraf laga tagaa faatixa ma jidho faatixa hee ma jidho wey waaya wa anlaa yanqus waa inuusan dhimin shayaan oo min tashdiidaatiha e, shadkii magaranaysaa e, shadkii e, faatixada ka mid a iyo wa xuruufihaa xuruufteedii wa an yakhrujahaa waa inuu kasoo saaraa xuruuftii min makhaarijiha meelihii kasoo baxayaan tajwiidka <laughs> tajwiidka marka laga hadlayo xaraf walba oo luuqadda carabiga ku jira meel buu kasoo baxaa soo maahan waa inuu meesheedii kasoo saaraa tajwiid bay saaka doonata wa anlaa yuqayira waana inuusan bedelin shay-an wax oo min xarakaatihaa faatixadii xarakaadkeedii ka mid ah taqayuran isbedel yubdilu burinaya macnaaha salaaddii macnaheedii yaah salaaddii macnaheedii xaraka burinaysa iyo isbedel burinaya waa inuusan salaaddii kusoo dirin haddii kale ansax maa oo siraada aladiina ancamta ancamta ilaahayow aad u nicmaysa weeye hadduu dhaho ancamti dhadig buu ka dhiga haduu dhaho ancamtu muxuu asagaaba iska hadlay aan nicmeeyo anuu meeshanna ilaahay subxana tacala baa lala hadlayaa oo ilaah nabigaa noo sheegay salatsalaam qofku markuu faatixada akhrinayo salaadda dhexdeed ilaahay buu la sheekaysanayaa waa la hadlayaa oo muxuu dhahayaa alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin ilahay wuxuu dhahayaa xamidanii cabdi ilahay addoonkayga waa ammaana ilahay baa kula hadlaya adiga markaa salaada ku jirta ciyaarba yaa alraxmaan araxiim majadanii cabdi addoonkayga waa sharf maaliki yowmiiddiin asnaa calaya cabdi addoonkaygii faallo ammaan buu ii gala yani aad buu igu dheeraada maantaydii wey iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin haadaa baynii wa bayna cabdii tan anaga anigii addoonkayga inoo dhexaysaa baa laleeyahy walicabdi maasaar iyaaka nacbud ilaahay baa iskale iyaaka nastaciin inuuna kaalmayo ilahay waxna siiyo dee addoommadiisi baan nahay soo maa marka haadaa baynii wa bayna hee cabdina odhexaysa wala cabdi maa sa'ala addoonkayuna wixii uu weydiista ayuu leeyahay kadib waa bilowda ihdina siraad almustaqiim qofku markuu iska maahsan yaha markaa isagoo faatixada akrinaya haddee khatar weeye ma oga muusan wuxuusan aamins wuxuusan qiyaasin cidda la hadlaysa oo u jawaabaysa buusan qiyaasin warkaama ku dhacay khatar weeye mar marka markaad leedahay siraada aladiina ancamta calayhim adaa xarakadii khalada wixii baa kharaab noqonaya taasoo kale lama ogola marka waa anlaa yuqayira waa inuusan bedelin shay-an oo min xarakaatiha xarakaadkii faatixada ka mid ah taqayuran isbedel yubdilu burinaya macnaha manmacnihii faatixada wa anlaa yaziida waa inuusan ku darin fiiha faatixadii xarfan xaraf yubdilu burinaya macnaaha xaraf dheeraad waa inuusan kusoo darin warkaama ku dhacay yaah mm-hmm wa an yuwaaliya waa inuu xidhiiriyaa bayna kalimaatiha kelmadihii faatixadu ka koobnayd waa inuu xidhiiriyaa hadduu alxamdu lilaahi rabbilraxmaan isagoo dhahaya allahu bar iska dhaho waa inuu haddana soo bilaabo maxaa yeelay faatixada in la xidhiiriyo weeye haddaad iska aamusto aamus dheer iska aamusto ama aad tidhaahdo waan jarayaayo niyadda akasta inaad jirtid ama dikri kale aad soo dhexgelisid waa inaad soo celisaa haddana wa an yuratibaha waa inuu u kala hormariya calaa nadmihaa taxeeda almacruufi lagu yaqaan taxa lagu yaqaanay sida u taallo oo lagu yaqaan waa inuu hee u hormariyo weeyaan athaalidu nooca saddexaad ee furuuda waxaa weeye alficliyatu waa qeybta ficilka ah ficil ahaan baa loo sameynaya waxaa loo sameynayaa ficil ahaan wa hiya alaatata cashara waa saddexiyo toban hal niye ah hal qalbiga ah shan hadduu eebba kuu ronaado hee shan hee shan qowl ah oo afka laga dhahayo iyo saddex iyo toban buu ku yidhi shiikhu ee ficil ahaan loo qabanayo wa hiya alqiyaamu waa istaagii salaadda la istaagayey rukuucdii weeye watumaniinatu in lagu xaslo rukuucdii walictidaalu in lasoo kaco istaagii rukuucdii ka dambeeyey watumaniinatu in lagu xasilo wasujuudul awalu iyo watumaaniinatu in lagu xasilo waljuluusu bacdahu fadhigii udhexeeyey labada sujuudood watumaaniinatu in lagu xasilo wasujuudu thaani sujuudka labaad wa tumaaniinatu in lagu xasilo wa waaxidun mid ka mida kuwaasna bacda aakhiri ragcatin ragcadan ugu dambaysa gadaasheeda ayuu ahaaday waa kee waa kee rukniga xagaa ku jiraa wa huwa ruknigaasna aljuluusul akhiiru waa fadhigii ugu ugu dambeeye weeye mhm wa waaxidun midna yanshau wuxuu samaysmaa yacni waxaa la helaa weeye yanshau waxaa la helaa gormaa la helaa xagee laga helaa eh, runiga ugu dambeeya min ficli haadihi al arkaan tiirarkaa siddeed iyo tobanka in la sameeyo ayaa shardiga eh, runiga sagaali tobnaad ku imaanaya oo muxuu ahaa waa tartiibkii dee tartiibka gormu yimaada waxaan kala tartiibi gormaa tartiibka la helaa markaa sideed iyo tobanka soo samayso wuu tartiibkii imaanaya soo maahayn ha waa waaxidun hal ragni ah yunshaw ama yanshau wuxuu ka dhashaa min ficli haadihi alarkaan tiirarkan aan soo sheegnay hee in la sameeyo ayuu ka dhalanayaa fii mowdicihaa booskasta booska ee lahaayeen lagu wada sameeyo wa huwa tartiibu weeye ragnigaasina wa shuruud larkaani alficiliya wa shardu larkaan alficiliya arkaantan ficilkaayo ah falka ah oo la samaynayo shardigooda waxa weeye u fiirso shardigooda muxuu yahay sixatu maa shay inuu saxiix yahay qablahaa ayada ka horeeyey oo minal arkaani tiir ah tiirkan wuxuu ku sax noqonayaa kii ka horeeya markuu saxiix yahay kii ka horeeya aan saxiix ahayn kan saxiixba ma ahaba warkaamaa ku dhacay yaah sixatu rukni inuu saxiix noqdo qablahaa ka horeeya wey macnuhu sixatu mid inuu saxiix noqdo qablaha rugni ka horeeya oo minal arkaani tiirarka ka mida ah. iyo muxuu intaa ka wadaa aan faahfaahino adoo aan rukuucin haddaa sujuudo sujuuddaas waxba kama jiraan warama ku dhacay waa inaan rukuucdii hee u laabataa xogtu waa inta saa faatixada u akrinaysa waa sujuuday ragcaddii koobaad sujuudaas ma jidha horta waa iska wadatay waa eh, soo fadhiistay oo subxaana eh, rabbi kfirla oo soo fadhiisata fadhigaasi ma jiro saa samaysa haddana ii sheegtee sujuudi kalaa ku laabatay ma jidho waa soo kacday ma soo kacda faatixadaa dambe ma jidho maxaa ku xiga rukuuc waa rukuucda rukuucdaasaa waxaa yeelanaya faatixadii ugu horeysay baa qaadanaysa intaa ka dhexaysa wax ka jiraan ma jiraan warkaa maa ku dhacay yah waa haddaa rukuucdaa soo xasuusad ah, ah, ah, intaa markaa kuu marayso hadhowdi dee ragcad cusub hadda xagga maxaa ka baxday ragcad baa ka baxday kitaabta kala faafaahin doona arki doonaaye qofku muxuu sameynaya marka qofku waa laba midkood qofkaasoo kaleo aan waxba fahmin intaa ka dhexaysa o dhan maxay daadkay raacday ilaa laga gaaray tiu ka tegay tii lamid tiu ka tegay hee tii lamidka markuu taa lamidka uu gaaro ragcaddii koowaad bay buuxinaysaa rukuuc bay unoqonaysaa intaa ka dambaysana taa koowaad baa iska leh xagga maxaa ka baxay hal ragcaa ku dhammaystirantay ragcad baa saa u dhammaysay ragcad kalaa bilaabaysaa hadhow meeshii afar a ka tukatay saddexay kuu noqotay saa oola soco yaa markaa ragcad kalaa ku dari doontaa wa ilaa miyaa adoo sujuudi marayaas wax xasuusta rukuucin ka soo kacba inama wejidee haddaa xasuustay rukuuci adoo maraya isaga soo kac haddaa ku sii hayso salaadaas waa buraysaaba isaga soo kac rukuucda usoo laabo soo rukuuc samic allahu soo dheh markaas juud u imow warkaa ma ku dhacay taasna waa masalo meeshuu ku markaa rugnigan wuxuu saxiix yahay kii ka horeeya markuu ansax noqdo waana waa sidaas shardiga marka waa in la helaa kow shardiga labaad wa anlaa yaqsida waa inuusan u kasin yaa dhaqaaqan rugniga uu sameeyey waa inuusan u samaynin hayrahaa hayra rukni rugnigaas waxaan ahayn waa inuusan u samayn oo maxay taasena si u taagnaabaa qolaa mid yaraa kab soo tuuray ka gab buu ka gabada muxuu gaaray saa usii gabaday rukuuc buu gaaray suu yidhi rukuucba ka dhigaba subxaana rabbiya alcadiim rukuucba ka dhiga buu yidhi tayib waxaan leenaha okay meel rukuuc waa joogtaa laakiinse soo hoobashadani rukuuciskeedu maahan soo hooban ee maxaa u soo hoobatay fikad baahayd maxaa ahayd fakashaa ku jirta soo maahayn meeshuu ku leeyahay markaa allaa yaqsida waa inuusan u qasdin bihaa ficilkan uu samaynaya hayrahaa hayra rukni rukniga waxaan ahayn waa inuu soo qasdin yacni rukniga markuu u qasto baa ruknigu u ansaxaya waxaan ruknigaan hadduu u qasto kadibna rukniga sii dhigto hee waa inuu dib u soolo markuu rukuucdii gaaray oo kabti ee dhaaftay waa inuusan dhihin rukuuc ka dhigo waa inuu hee waa inuu soo laabtaa kadib caadi rukuuc loo kasay waa inuu rukuuca rukuuc hee waa inuu rukuuca wa amaa mubdilaatu salaati salaada waxyaabaha buriyaa fathnaa cashara weeyaane haye fathnaa cashara hadda maxaan ka soo hadalnay salaadii intaadan gelin shuruudeedii waa soo qeexna labiiyo toban shardi waay dhakadaan ka qabo salaaddaa kuu saxmayse sida dhakada uga qabartaa camal geli waa shaqo gelisaa markastoo meesha kastoo amaraysid waa inaan soo xasuustaa shardigan kaasuu ahaa warkaama ku dhacay arkaan sagaali tobanna waan soo dhiganna arkaanta ninkii saa u qabtaba salaadiis waaba salaad nool idanka alle waa la aqbalaya bini aadanka waxaa ku jira aakhiro mid lixdan sana soo tukanayo aan laga aqbalin salaadna waa musiibo qaran wey soomaa musiibo qaran wey intaas usixilaya wuxuu sixilaayahay rukuucda saa u toosi kan saa samee khatar wey wa amaa mubtilaatu salaati fatnaa cashara waa labiyo toban sheebaa salaada burinaya iska fiiri kow faqdu shardin sharad in la waayey min shuruudihaa shuruudii ka mida ah al itnaa cashara labiyo tobankii shardi mid ka mida ah in la waayo salaaddii way ku buraysaa camdan si kasta inaa u samey inaa kas oga tagtid shardigaas walow biikraahin ah lagugu khasba haddii la rabee aw sahwan ama si kama aa oga tagtid aw jahlan ama jaahil baa ka tahayba salaadi kuuma jidho <laughs> warkaa ku dhacay qolaa qori kuu qabta waxay tidhaahdaa waryaha qiblada ka jeenso oo xaggaa u jeenso soo ikraah waa u jeensatay xaggaasaa u tukatay markay kaa tagaan salaaddaa soo celinaysaa salaadu saa kaaga guda mayso sax naftaada inaa isku ilaaliso bay tiradaa waxyaa u jeestaa xagga haya haya allah yubaarak fiikum xaggaa u jeesanaya kadib markaa ka baxdid hee salaadii la imow shardi baa maqane maxaa maqan shardi baa maqan ha kaftamin shardiga shardi baa maqan Eh, maradaadi oo najaasa ku taala baa tukatay soo shardi maaha shuruudda midba maxaa maqan tahaaratu thawbi soo maqnaa hadhowba aragtay salaadaasi ma jidho soo tuko adduunka waxaa lagu imtixaamay sheekhebel baa sidaa yidhi kitaabka waxaa ku dheganaysa ku haddaad marba meel kasoo geshida hawl waa ku rugmanaysaa meelna gaari mays markaad xidiida yeelatid oo cilmiga si nool u beratid oo wax fahamtid yaah oo adu aa wax baarato oad tiraa kanaa saxiixa kanaa ansaxa kanaa saasa ha la gaaro inta ka horeysa dadku diinta inay leyn u bartaan baa fiican oo leenka hayaan ah, warkama ku dhacay yaah dhalinyarada waxaa ku badan suweel yar bay soo xiranayaan fanaanadna ma qabaan shaati keliya qabaan kadib ay rukuucayaan maxaa soo muuqanaya salkeediiba halkaasaa ah kasoo muuqanaya oo salaadaasi ma jidho way burtay salaadaasi maxaa yeele maxaa la dhihi xudunta iyo inta ku heeran xudunta iyo inta wamaa xaadaaha waan soo dhiganay inta ku beegan waa in la qariyaa haddaa muujisa hee salaadii ma jidho jiro waa dhan tahay soo celi macnuhu <laughs> soo celi weeye waxa ah, weynaysa kuu noqon waayahay ama kas u samee ama ilow ama sahwa kaaga dhaco intaa waa isku mid buu shiiku ku yidhi athaani eh, eh, kan labaad wax buriya waxa weeye fakdu ruknin tiir in la waayo min arkaaniha tiscata cashara sagaal iyo tobankii rugni mid ka mid a ah inaad weydo camdan kasna aad u weydo haddaa kas ooga tagto rugnigii salaada sagaal iyo tobanki mid kamid ah, haddaa kas ooga tagto salaadaas wuu kaa jabaya haddaa kas hee fiiri masalada haddaa kas ooga tagto wey rukuucdii baa kas oga tagtay wallahi weebay ahawshay wala daalliin aamiin sujuud baa hore ka aadayba laba ka tagta rukuucdiiba iyo ictidaalkii labaa ka tagta salaadaas kas oga tagtay makuu jidhasaad waa buraysa fa in kaana sahwan haddii uu kama oga tegay wuuba islaawayba ta hadda sheeganoo kale weeye kama oga tegay soomaahayn muxuu samaynayaa ataa bihi rugnigii uu ka tegay buu la imaanayaa cafis ma leh laga cafin mayo rugnigii uu ka tegay hee buu la imaanayaa goorma idaa dakarahu markuu xasuusto idaa dakarahu markuu hee xasuusto walaa yuxsabu lana xisaabin mayo maa facalahu wuxu uu sameeyo bacda almatruuki kuu ka tegay gadaashiisa waxa uu sameeyana xisaabta kuma jiraan xataa ya'tiya bihi ilaa uu asagii la yimaado warkaama ku dhacay taada sheegayna wey marka laba samay noqonaysaa inuu ragcaddii labaad kii kaga beenad uu kusoo inuu gaaro asagoo aan xasuusnayn taasa buuxinaysa iyo inuu xasuusto haye waa inuu dib hee u laabto weeyaan xataa yaatiya bihi ilaa uu la yimaado weeyaan walaa yuxsabu maa facalahu la xisaabinmaya wuxuu sameeyey bacdalmatruuki tuu ka tegay gadaasheeda xataa yaatiya bihi athaalitu shayga saddexaad wax buriya waxa weeye ziyaadatu ruknin tiir inuu ku soo daro min arkaanihaa salaadii arkaanteeda ka mid ah rugnigeede alficliyat kuwii ficilka ahaa kuwii ficilka ahaa mid dheeraada ah inuu ku soo daro salaadii ayadana salaaddii waa ku buraysa aw amase hee ityaanu niyati niyaddii inuu la yimaado aw takbiirat lixraami ama xirashadii salaada in takbiirtii lagu xirana salaada inuu la yimaado aw isalaami ama salaamo inuu la yimaado fii hayri maxallihi meeshii loogu talagalo meelaan ahayn booskeedii meelaan ahayn camdan si kas ah kas hadduu saddexda arrimo u sameeyo rugni dheeraada kusoo daro kuwii ficilka ahaa ama labadaas xirashadii salaada iyo salaamo iyo niyaddii buu meel aan meeshooda ahayn hee hee kula yimi yaa intaa hadduu mid u sameeyo si kasana u sameeyo salaadaas maxaa ku dhacay way wuxuu yidhi hal rukuuc iguma filna sujuuddu waa labo anna rukuucda labaa ka dhiganaya yaah waa ka burtay salaadaas waaya takbiirtii wuxuu la yimi asagoo takbiirtu ixraamkiiba asagoo fadhiya la yimi asagoo hee awoode inuu istaago salaadaas ma jidho marka ma fahamte waa inuu sidaa ku xidhaa niyadiiba asagoooniyadii wuxuu leeyim asagoo fadhiya asagoo foorara ma jirno salaadaasi wakaa macnuhu waa intaas macnaa fa in kaana sahwan hadduu kamaa ka ahayd uma kasin aw mase zaada hayra maa dukira amase ficil buu la yimi ama saddexdaa midkood buu wuxuu sameeyey fii hayri maxalliha sahwan si kama ah ama intaa mid ka mida ma samayne zaada wuxuu ku soo daray salaadii hayra maadukira shantaa la sheeafartaa eh, la sheegay waxaan ahayn oo minal arkaani tiir ah tiir kaloo afartaas ah tiir aan ficil ahayn ixraamna ahayn niyana ahayn salaanna ahayn yaa intaa waxaan ahayn oo rugni kala ah, sidii faatixadii oo kale buu soo kordhiyey hal istaag buu saddex faatixe akhriyey soo saddex maxaa la iska rabay ragcadda maxaa la hal faatixo muxuu akhriyey saddex iyo labo rugni ficliya ma soo kordhin sooma ahayn niyadna maaha takbiiratu ixraamna maaha salaam naqsina maaha waa hayra maa dukira arkaan ama masesaada wuxuu soo siyaadiyey hayra maa dukira kuwii lasoo xisa waxaan ahayn min arkaani tiira camdan kas u soo siyaadiyaa kas u keeniyaa aw sahwan ama kamah ka ahaatayaa labadaasba lam tabdul salaadu ka burwimayse atixiyaadkii ugu dambeeyey buu shan jeer akhriyey salaadu ka buri mayso faatixadii buu lix jeer akhriyay hal ragaco ka buri mayso ama kas u sameeyaa ama kamahee u sameeyaa wy manuhu laakiinse ficil hadduu soo kordhiyo ficilada maxaa ka mid a ah salaada khatar weeye khatar wey moobilkayga baa hore dhigatay uu soo dhacay maxaa samaysaa soo soo qaadatay salaadu way kaa jabta maxaa soo kordhiday rukni baa soo kordhiday oo ruknis muxuu yahay rukuuc baa soo kordhiday waxaa foorarsiga waa shaqa rukuuce rukni way kaa jabaysaa laba mid kala doora inaad salaad jabiso wax agadansato oo mar labaad bilowdo dee inaad dadka dhibto khatar weeye sheekh araabicu sharad arinka afaraadoo wax burinaya waxa weeye an yataxaraka inuu dhaqdhaqaaqo inuu xarakeeyo sameeyo xarakatan dhaqdhaqaaq waaxidatan hal xabaa mufridatan laakiinse fool xun dhaqaaq fool xun inuu sameeyo si u taagnaa waa hal marboodo huh halkaasuu ku dhacay waa hal dhaqaaq soo maahan laakiinse maxay tahay fool xun tahay salaaduna waa huh bay ka tiri ayaduna salaadina maxaa ka tiri way ka dhaqaajisa aw wuxuu sameeyey alaaa xarakaatin saddex dhaqaaq mutawaaliyaatin isku xiga dhagdhagdhaguu dhaqaaqa saddex jeeroo iswitu dhaqaaqa salaada waa ka dhaqaaqaysaa iyaduna camdan kaana aw sahwan camdan si kasta u sameeya aw sahwan ama kamaa u sameeya aw jahlan ama hee jahl u sameeya warka waa inuu cadiya qabsuwarka alkhaamisu waxa weeye an yaakula inuu wax cuno aw yashriba ama wax cabo qaliilan ha ahaatee camdan si kas ah shay yar inuu cuno ama cabo laakiinse ay kaska tahay waaye shay yar buu cabbay kas na wuu a cabbay bay ka jabaysaa xagga maxaa ku baxay yaah shaygii yarka ahaa duusan kasoo cabbin oo ku tagay oo kale ama aduu buu ku ron yahay cunudii wixii la halmaalay wey an yakula inuu wax cuno dee aw yashrab ama uu wax cabo qaliilan shay yarba ha shay yar inuu cabo ama cuno an yakula inuu cuno aw yashrab ama uu cabo qaliilan wax yara camdan si kasan u sameeyo salaadoo kaga buraysa fain kaana haduusafain kaana sahwan kamaa haday ka tahay aw jahlan ama jaahilnima u geysay waaya hee maxaynu hmm? qorayaan wa cudira aw jahlan ama jaahilnima u geysay wa cudira looguna cudaaray jaahilnimada jaahilnimada qaar baan isugu cudaarayn wa cudira looguna cududaaray yacni ninkan waa in hadda soo islaamay oo ma yaqaana hawshan hadduu islaamnimadasiibaa dhoweed axkaamta ma barankida amase baadiye wuxuu joogaa ma garanaysaa culimo kaaga dhoweyno waka loogu cudaaraya sooma jaahilnimo loogu cudaaray wey muxuu haystaa sahwi buu u sameeyey ama jaahilnimo loogu cudaaray yaah markaasoo kale lam tabdul cunidii iyo cabidii ku burmayso bilqaliila wixii yaraa wa batalat bilkaiiri wax badan waa ku gudaysaa marka waa kala saar cuntada cabitaanka hadday badan yihiin kama iyo kamaa jaahilnimo iyo jaahil la'aan inta waa ku buraysaa hadday badan tahay cuntadu haddayse yar tahay kama i ama jaahilnimadii lagu cudaaray ku burmayso hadduu kasu sameeyase way ku buraysaa weeyaan halkaas noogu joojiya hada bilahi towfiiq sala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa asxaabihi ajmaciin